Thank you. bismillahi raxmaan raxiim kulan wacna wanagsan saaxib yaalidalkiin meel waliba aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal gooraan oo kale ayaad ka maqashaan raadiyaha kulmiya ee magaalatan muqdisho mar kale waxaana wanaagsan saaxiib yaal waa maalinta laadaha taarikhdan waxay ku beegan tahay toddobada bisha kooiyo tobnaad sanadku qodobada ogaal haddii ala yirahdo aad ku maqli doontaan waxaa qayb ka noqonaya allah u naxariistee waxaa magaalada nairobi ku geeriyooday alfanaan maxamed xasan barrow taariikhdu hadalkaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan ciidamada amniga maamulka galmudug maanta waxay baadi goob iyo andabli hubaysan oo xalay rasaas ku furay ciidamo ka tirsan kuwa maamulka galmudug ciidamada dowladda iyo kuwa deegaankana waxa ay maanta al-shabaab kala wareegeen deegaano ka tirsan gobolka mudug qodobada kale oo doontaan waxaa ka mid noqonaya yuhuuddu weli waxay wadaa gumaadka falastiiniyiinta xilli ay sii kordhayso tirada dadka dhimashada ee reer falastiin iyo ciidamo ka tirsan kuwa maraykanka oo lagu dilay ciraaq iyo siiriya qodobadaasi dabcan wixii hor nagu soo kordhoiyo xubnihii joogtadaha ayaa barnaamijka qaybka saaxiib yaal u diyaar garooba dhegeysiga barnaamijka ogaal qabiil qaran baa intee qaygadaa What? isdaciifo la fudayo qoysiga daaf maatida iyo candab intaa dhexdigayga daaf darajaduu ku helo dowlad kuma noqdee igadaa qabiil qarmayde gardaa daciifo la kadaayo qoysiga maatida dayacan dabinta dhexdigayga daa darajadu ku helo dowlad kuman noqde igadaa qabiil qaranbaydegada qabiil way gabarjareygadaigadaaqabiil qabiil qaranbaayda qabiil way gabarjareygada iga taa qabiil way ku leeyeen iga taa iga taa qabiil qaran baa inteeqe iga taa Esconder warniyo waan yaabanay ma muqdishaanu joognaa mase london oo maxaad aragtay eeg eeg boorarkan maxaa ku qoran kani wuxuu ku qortay subermarket kana arag minimarket ka ku dhegan fiiri shoob barbar baa layidhaha bal eg kaas kalena londoniyuu ku qortay fiiri dhinaciisa kalena selmid wireless iyo waxaa ku sii dhegan switis customer tax fiiri wajan optic guestes house mujeedaa indhahaaguma qabtaan hotel high palace fiiri agency ku qoran ka kaleo ku dhegana fiiri waa air travel hal uu soomaaliya gebigood ku qoran yaha laguma arkay <laughs> war miyaadan arkin madaxdeena marka ay khudba beenayaan maxaad boorarka ula yaabaysaa oo maxay dhahaan miitin baan u socdaa oo good governmentiga looga hadlaya international communitiga igala qayb galaya beace and security in diiradda lagu saaro waay diil ayaa arrintan ku jira appointment inaan samaysano waay oo aan conform garayno offiska aan isugu imaano arrintan confuse ayaan ku qaaday decision inaan ka qaadano waayo conflictigan soo laalaabanayo mediahan dadka kala hadlaynaa economic in loo helo waayo arrintan okay ala leeyahay afkeed igula hadasha waa sida madaxdayna ay u hadlaan waa lagama maarmaan qof walba inuu dhalashadiisa caddeeyo maxaad ula jeedaa soomaali haddaad tahay soomaali ku hadal idibkaagi noloshiyo dhaqankaagi baan ahay saaxiibayaal mar kale barqoon hagsan aanu ku bilownay barnaamijka ogaal allah u naxariistee waxaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ku geeriyooday maxamed xasan barrow oo ahaa fanaan ama hobal aada geyga soomaalida looga yiqiinay xalay ayuuna ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalka kenya oo muddooyinkii dambe ku xanuunsanayay fanaanku maxamed xasan barrow ayaa ahaa maareeya ku-xigeenka golaha murtida iyo wacyigelinta qaranka waxaana uu ka mid ahaa fanaaniinta farakutiriska ah oo aan weli ka tegin gudaha dalka soddonkii sane ee lasoo dhaafay burburkii iyo dagaalada sokeeye ay ka socdeen gudaha dalka allah unaxariistay maxamed xasan barow ayaa ku dhashay eh, sanadku markuu aha kun sagaal boqol iyo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug balse waxa uu kusoo barbaaray magaalada muqdisho ee eh, caasimada soomaaliya fanaan maxamed xasan barow ayaa waxa uu ka mid noqday fanaaniintii kooxda waaberi isagoo ka mid ahaa fanaaniintii jishay riwaayado badan oo diiwaan galay sanadku markuu aha kun sagaal waxa uu ka mid noqday fanaaniintii ka qeyb gashay tartankii hirgelinta heesaha waxaana uu ka mid noqday fanaaniin ka mid noqday kooxda waaberi sanadku markuu ahaa kii waxauu ka mid noqday hobolada waaberi hargeysa isaga oo riwaayadii ugu horeysay ee uu ka qayb galay waxa ay ahayd riwaayadii galbeed waa laga xoreeyey waxaa kale uu ka mid ahaa fanaaniintii riwaayadii bidaari sibiq bay kugu gashaa oo lagu xasuusto oo uu alifay abwaankii xasan cabdulaahi xasan ganey fanaanka allah naxariistay maxamed xasan heysaha uu ku luuqeeyey waxaa kamid ah heesta caan baxday ee muuqdheer haddaba maarey ku-xeenka labaad ee golaha murtida iyo madadaalada abwaan maki xaaji banaadir ayaan ka wareysanay intii uu ka yiqiinay fanaanka geeriyooday isagoo tacsi u diray ehelada iyo qaraabadii uu ka baxaya dhammaan ummadda soomaaliyeed weriyaheena xasan maxamed aweys ayuuna warramay waxaa nala jooga maray ku-xigeenka tiyaatarka qaranka soomaaliyeed abwaamake xaaji banaadir abwaamake soo dhawow marka xigta tacsi gudashadaada abwaan maxamed xasan barow inaa wa wainaa ilayhi raajicuun inaa wa wainaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun allaha u naxariisto mare ku-xigeenkii ustaad maxamed xasan barow marxuumka horteena allah cafiyo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo khabrigiisa allah u nuuriyo janatulfirdowsa ilaahay ha ka waraabayo dhammaan abwaaniinta soomaaliyeed fanaaniinta soomaaliyeed meel walba dunida guudkeeda ka joogaan dal iyo dibadba gaar ahaan gobolada qaranka ee waaberi dhammaan caruurtiisa waalidiintiisa walaalihiisa qaraawadiisa ehelkiisa oo innagaba kow aan ka nahay dhammaanteen samiri iimaan allah naga siiyo marxuumka maxamed xasan barow aamiin shaqsi noocee ayuu ahaa marxuumka waayo badanaa isla qaadanay samari imaan allah naga siiyo adduunyada horta saan waayo lees lama joogaayo naf walba geerida way dhadhaminaysaa allah subxaana wa tacaalaa waa noo caddeeyey qowlkiisa ayuu noogu faahfaahiyey faahfaahin kale noogama baahna kullu nafsin daa'iqatu lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamati faman zuxzixa can innaari waudkhila aljanna faqad faaza wama alxayaatu dunya ilaa mataacu lquruur maanta dacuu u baahan yahay nafta meel loo soo joogo ilaha og adduunyadan iga horeey aan kaa dambeeya waaye qafkiid shali aragtid maanta ma arkaysid qafkiid maanta aragtid beri ma arkaysid xugunka xugun alla waaye cid wax ka bedeli kartana ma leh maxaa yeelay adduunyada hiloobaa loo qabaa mana la heli doono aakhirana hilmaana loo qabaa mana la huri doono tan dambe allah noo suubiyo gefkeena iyo geerideena ilaahay ma kulmiyo taqwada towxiidka iyo toobada allah nagu dilo marxuumka maxamed xasan barow allah cafiyo ilaahay naxariistiisa janno ha ka waraabiyo qabrigiisa allah u nuuriyo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo janatulfirdowsa allah ka waraabiyo abwaana waad mahadsan tahay maalmihii ugu dambeysay waxa uu ku xanuunsanayay magaalada nairobi in badan waa isla soo shaqayseen maxaad nooga sheegi kartaa taariikhdiisii iyo sidoo kale fankii intii uu ku guda jiray asaga wax badan wuxuu ahaa waa beri hargeysa wax badan sanooyin badan wuxuu ahaa waa beri hargeysa marka fanaaniin iyo abwaaniin ay isla ahaayeen waa beri hargeysa la joogaan oo iiga fara dhuudhuuban qeybtaasi hore laakiin markuu yimid uu inta usoo wareegay shaqooyin badanaa isla qabanay howlo badanaa isla qabanay xanuunkiisa eh, markuu xanuunka kusoo bilowday cisbitaal hindiya ku yaalo waxaa loo qaaday hindiya lagu soo daaweeyey kadib muqdishoa lagu soo celiyey haddana xanuunkii haddana xoogaa waxbuu da dareemayey haddana nairobiya loo qaaday nairobi haddana cisbitaal uu galay kadib wuxuu aaday mareykanka dhowaan uu ka yimid ma kusoo daahin marka intaas waay dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa abwaan maki xaji banaadir isagoo ka tacsiyaday inay ku timid allah u naxariistay alfanaan maxamed xasan barow markana guriceel haddaan aadno habeennimadii xalay magaalada guriceel waxaa ka dhacday israsaaseyn ama tacshiirad dhex martay ciidamada amniga iyo koox la sheegay inay burcad haayeen ciidamada waa iskahorimaadka ayaa ciidanka booliiska iyo kuwa nabad sugidda oo dhinaca ee maamulka galmudug iyo waxa uu dhexmaray koox la sheegay inay yihiin maleeshiya burcada iskahorimaadka ayaa dhacay kadib markii ciidamada amniga ay bilaabeen howlgallo ay ka sameynayeen magaalada guricaan ee gobolka galguduud halkaas oo ay doonayeen inay hubkadhigis ay ku sameeyaan dadka aan u diiwaan gashnayn maamulka galmudug ama ciidan sharci ah aan ahayn mid ka mid ah laba waa laba qof ayaa ku dhintay waa mid kamid a ah shacab ahaa halka mid kalena uu kamid ahaa ciidamadii ammaanka ee galmudug ee rasaasta lagu furay weli lama shaacin tirada rasmiga ah ee khasaaraha balse ama lama cadeynin ragga weerarka soo qaaday waxa ay yihiin iyadoo maamulka galmudug ay sheegeen keliya inay ahayn uun maleeshiyo ciidamada ammaanka ayaa weli waxay wadaan saaka ilaa barqada maanta ah baadigoob xoogan iyaga oo baadi goobaya raggii xalay weerarka geystay weerarkaas oo khasaaraha dhaliyey ciidamadu waxa ay galayaan guri kasta iyagoo howlgallo ballaaran wada waxayna ku raajoogaan raggii xalay weerarkaasi khasaaraha dhaliyey geystay wariyahena farxaan axmed cabdi oo ku sugan gobolka galgaduud ayaan goor wax ka weydiiyey raggan la baadi goobayo iyo howlgalka socda waxaana uu yiri axmed waa mahadsan tahay ciidamada amniga qaybahooda kala duwan gaar ahaan kuwa booliska iyo sidoo kale kuwa hay-adana usugudaysa doonka qaranka ayaa xalay abaara laba saac waxa ay gudaha magaalada gurcole gaar ahaan gaban ee waqooyiga magaalada gurcole waxaa israsaasay in ay ku dhex martay ciidamo hubeysan amase dad hubeysan iyo sidoo kale ciidamada howlgalka waday israsasayntan waxaa ka dhashay khasaaro kala duwan ilaa iyo laba qof oo ah uu kamid yahay askari ka tirsan ciidamada xooga dalka gaar ahaan guutada shan iyo tobnaad ayaa ku dhintay oo markaasi aaga iska saabsanaynta waay ka dhacday kusugnaa sugnaa aana hubaysnayn sidoo kale waxaa iska saabsanayntaana ku dhintay askari ka tirsanaa booliska oo iyagu howlgalka ka waday aagaasi ilaa iyo saddex qof oo kale iyo sidoo kale laba qof oo iyaguna shacaba ayaa ku dhaawacmay dad karu dhaafaya ilaa iyo shan waxaana la geeyay isbitaalada kala duwan ee magaalada xaalku hadda waa degan yahay ciidamada amniga qaybahooda kala duwan kuwa hay-adan awsadiisadoonka qaranka iyo booliska ayaa wada howlgallo lagu baadi baadigoobayo dagleyda xalay irsaasta ku furtay ciidanka amniga ayna isirtaaseeyeen iyaga iyo ciidanka amniga ma jirto ilaa hadda wax warah oo kasoo baxay laamaha amniga oo ku aadan isirtaaseyntan khasaaraha dhaliday balse xariiro aan la sameeyo ay xaqiijiyeen inay weli wadaan baaritaano sidoo kale ay ku raad joogaan dadkii falkaasi ka dambeeyey maalmihii ugu dambeeyey gurceel waxaa ka socday howlgallo ballaaran waxaana war kasoo baxay tariska amniga burceel looga digay dadka hubka ku dhex magaalada in ay iska xareeyaan sidoo kale ciidamada macaawisleyda ah ee ka yimaada furimaha dagaalka ayaa iyagana lagu amray inay guryahooda dhigtaan markii ay aaga magaalada soo galaan qoryaha aan qof shacaba oon ahayn kuwa ciidamada amniga aan loo ogolan inay ku dhex wataan burceel waxaana howlgalkaanu uu daba joogaa kadib markii dilal la xiriira aanooyin maalmihii ugu dambeeyey ka dhacaya deegaanada hadka dowladda dowla deegaanka soomaalida sidoo kale dhuusan reeb iyo sidoo kale puntland waxaana amhaamnow ay arrinkaasi uga dan xakamayn in aan la helin dad isku dila aanooyin qabin axmed waayahay raggan wax rasaaseeyey ciidamo macwiisle ahba ciidamo sida maleeshiya beelad ah maxay ahayn ragga rasaasta ku furay ciidamada ilaa hadda lama oga cid ay ka tirsan yihiin laamaha amniguna ma xaqiijin balse kliya waxaa socday hub aruurin lamana xaqisan cid ay ka tirsan yihiin mana jirin ah, wax eh, war ka soo baxay eh, laamaha amniga oo xaqiijinaya arrimahan eh, waayahay waxaad sheegtay in maalmihii soo dhaafay sida la ogyahay bay jirtay beelo siyaabo kala duwan aanooyin qabiil u kala galay oo dad iska laayay xaggee ku dambeeyeen beelaha qaar raggii wax dilay qaar ciidamada amaanka ee nabad ayaa ku raad joogay maalmihii u dambeeyey dad lasoo qabtay ma jira laayo hadda ma jire balse waxaa socda dadaalo kala duwan oo la doonayo in gacanta loogu soo dhigo ka mid ah dabilayayaashii dambilada ka geystay magaalooyinka kala gedisan hadii aan dhanka dhuusamareeb odayaasha dhaqanka ee magaalada ayaa shalay ama maalin kahor war ay soo saareen ku sheegay inay gacanta kusoo dhigayaan raggaasi ayna ka codsanayaan laamaha amniga inay kala shaqeeyaan gacana soo dhigidaysa marka ma jiro ilaa iyo hadda waxa gacanta lagu soo dhigay balse waxaa soo dadaalo kala duwan oo lagu doonayo in lagu soo qabto dhegeystayaakaasi wuxuu ahaa farxaan axmed cabdi isagoo ku sugan gobolka galgaduud ayaan wax ka weydiineynay israsaaseyn eh, koox burcad ama maleeshiyaad ah iyo ciidamada ammaanka galmudug xalay dhex martay oo ciidamada amniga maamulkaasi weli ay ka baadigoobayaan degmada gurcaal wixii war kusoo kordho wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqlaysaan weli waxaad maqlaysaan barnamijka waayahay saaxiibayaal weli ogaal ayaad maqlaysaan oo aad ka dhegeysanaysaan raadiyaha kulmiye markana hadaan aadno gobolka mudug ciidamada dowladda ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka ayaa ahaa al-shabaab kala wareegay deegaana horlow ka tirsan gobolka mudug saacadii lasoo dhaafay ciidanka dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka oo isku garaba ayaa howlgalo ballaaran ka fuliyey qeybo kamid ah gobolka mudug halkaasoo ay kala wareegeen xubno ka tirsan al-shabaab oo ku sugnaa ciidanka xoog dalka dadka shacabka ah ee hubeysan ayaa weli gobolka mudug ka wada howlgal ka dhana ah al-shabaab iyagoo saacdihii u dambeeyey kooxda ka saaray deegaano badan ciidanka xooga dalka qeybta koob iyo labaatanaad ee oo gacan ka helay dadka deegaanka iyo daraawiishta galmudug ayaa la wareegay deegaanka lagu magacaabo baraag maxamed daa-uud deegaankan ayaa lala wareegay ciidanka dowladda ayaana ka saaray kooxda al-shabaab oo halkaasi ku sugnaa deegaanka lala wareegay ayaa iminka waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa deegaanka welina howlgallo baaxadle ayay ka wadaan ciidamadu al-shabaab ayaa la sheegay in eh, kooxihii shabaabka halkaasi ku sugnaa ay iskaga baxeen iyagoo u dhaqaaqay qeybo kale oo kamid ah isla gobolka mudug bilihii u dambeeyay ama bishii u dambeysay gobolka mudug eh, gaar ahaan shabeelow iyo sidoo kale caad iyo camaara oo dhaca koonfurta gobolka mudug waxaa ka socday howlgalkii ugu ballaarnaa ee ka socda dalka iyadoo deegaano fara badan oo dhaca deegaanadaasi laga saaray kooxda al-shabaab welina waxaa sii soconaya howlgalka waxaana suurtagala ah in saacadaha soo aadan ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku ay gaaraan deegaan hordhe oo ka tirsan gobolka mudug iyo sidoo kale xadka ay gobolka mudug uu la wadaago gobolka galgaduud weli gudaha dalka waxaa ka da-aya roobka dayrta oo khasaare xoog leh gaarsiiyey dadka iyo dunyada iyadoo eh, roobku uu sii baaxadiisu ay sii kordhayso isla markaana ay eh, ku horayaan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gudaha dalka roobkan ayaa horey loo sii saadaaliyey iyadoo lagu magacdareeyey elnino eh, waxaana jirtay digniino aada u fara badan oo hay-adaha caalamka iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliyaba dadweynaha ay la wadaagtay oo loo sheegay in roobka laga digtoonaado mararka qaar halis gelin kara dadweynaha haddaba dowladda soomaaliya maxaa looga baahan yahay mar haddii magaalooyin fara badan dadku ay ku rogmadeen khasaare hantiyadeed iyo naf iyo maalba ay eh, dadka ay gaarsiiyeen rofeor maxamed cumar dalca ayaan wax ka weydiinay waxa dowladda soomaaliya la gudboon oo ay ku wajihi karto daadka kadib waxaa dadka sida loogu gurman karo iyo arrimaha cimilada waxaana uu yiri isagoo uu ramey waryahan saciid cabdiraxmaan cali Eh, saciidow waa idin salaamayaa dhammaan adiga iyo dadka soomaaliyeed ee na dhegaysanayo meel kastoo ay joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa eh, runtii roobabka ee ka da-ay dalka iyo webiyada oo jubba iyo shabeelle oo buux dhaafiyey in muddaba horta eh, qoladan saadaasha hawada ee wax ka yidhaahda aad bay u bixinayeen digniino waxa la filan karo oo inta badan eh, ayay ahayd eh, haddana sidii ayaga saadaashu ay ku bixiyeen oo qaab cilmiyeed ahayd awalba haddana ilaahay qadartiisii way ahaatay marka aad bayna dhibaato runtii weyn roobkii mm-hmm. da-ay eh, aad maartay qiyaasta intii dadka awal ee ayaga ay maartay baahidooda ay ahayd iyo in kasii badan oo ilaahay nimcadiisii mar weliba ee iyadu sida la yiriba maartay nimco kastaba ay leedahay ayaa roobabkii aadka u weynaa ee iyaga oo ay weheliyaan daadad kale ee xagga webiyada ee jubba iyo shabeelle ka yimid ayaa labada isqabsaday meelaha qaarkood sida ee runtii gado eh, maartay inta badan hadda aan arkaynay doolow iyo ceelwaaq iyo luuq mm-hmm. ee dhulka webiga juba ee ku fatahmay ilaa iyo baar dheere ee dhinaca kalena ee xataa baay oo iyadana ee inkastoo webi aanan marin laakiinse roobabkii da aad iyo aad runtii mm-hmm. saamayn xoog leh iyadana ay ku yeelatay kadibna laba daraadne labada ma aragtay iyagana gobol eh, shabeellooyinka ah hmm. shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose ayaa iyagana intaasi aan arkayna halka ee eh, iyadana hiiraan oo meeshii eh, iyadana ee webiyadaba ee albaabka ay ka soo gelayeen ay ahayd oo runtii dhammaan labada webi oo dhinacaas iyo buuraha etoobiya ay ka soo burhanayaan marka waa ilaahay mahadii laakiinse aad bay dadka soomaaliyeed saamayn ugu wada yeelatay naf ahaan iyo maartay xoolo ahaanba ama ha noqdaano dadka dhaqda xoolaha iyo dadka beeraha ee runtii noloshooda ay ku tiirsan tahay marka brofesor maxaa laga baran karaa in gobolladii uusan webigu maraynin daadad culus ay ku rogmadaan ayna ka dhacaan dhimasho iyo waxyeelo dadka rayidkaa soo gaara baydhabo dad ayaa ku geeriyooday sida la sheegay dadadkii maanta oo aadka u xooganaa ee ku rogmada halkaasi oo rababkii saacadihii lasoo dhaafay ka da-ay ay ka dambeeyeen sidoo kale gaalkacayo oo looga baran in ay daadad ay ku rogmadaan waxaa ka taagan xaalad noocaasa ah. sidee looga hortegi karaa maxaase keeni kara arrinkaa waa su-aal muhiim ah oo weliba waxaad ii faa'iideysay gobolada dhexena inay dhibaatadan oo kale iyagana ay qabaan xaqiiqatan waa mid caam ah maanta ee dalka meel ay dhaaftay runtii ma jiraan inaan odhan karo ayay halkaasi ka muuqanaysaa ilaa iyo xataa goboladaasi iyagana xaqiiqatan iyadana inta dhiman waa sool iyo sanaag iyo dhulka ee kulli waqooyiga galbeed ee somalilan iyo kulli waxaad moodaa wax isku wada xiran maanta inay tahay arrintan maartay xagga daadadka iyo roobabka balse laakiin su-aashaada haddaan usoo laabto eh, maama oo caalami ah oo ayaa waxay leedahay eh, cudurka daaweyntiisa waxaa ka wanaagsan marka hore ka hortagiisa prevention hmm. is better than curious waa ta yidhaahdaan englishka carabtuna ay tiraahdo alwiqaayatu khayrun min alcilaaj annaga wax weliba eh, marka ay dhacaan ayaad moodaa in markaa kadib la bilaabayo ororojka iyo sidii wax looga qaban lahaa laakiin inta saadaashaani ay socotay eh, wax badan haddii eh, ka hortagaasi la samayn lahaa wax badan oo hadda ay haleeyeen daadadkan iyo roobka kan ayaa waxaa laga yaabaa inay wax badan maaragtay maajin kari lahayd marka xaqiiqatan mar ma aha laba ma aha inta fatahaadyadan ee ayaga ay imaanayaan meelihii webiyada keliya looga bartay hadda way ka gudubtay waa ka haddaa roobkii iyo meelihii inta badan aan webiyada dhulkii lahayn ee saameeyey marka saciidow marka haddii ee eh, dadkii soomaaliyeedna ee aanan badi ee aanan ku baraarugin eh, soomaaliya hadda maanta dowladda awood hadda ee dhaqaale iyo mid xaaladda dalka oo aan iska ognahay waxa ka jira oo dhinac weliba haddana kaligeeda in mar weliba la suga mayan ahayn waddanka hay-ado fara badan oo waxaa ku sugan ee eh, dhaqaalaha soomaaliya lagu taakulaynayaa ee eh, waxbaa looga qabanaya ama gargaar ama mashaariicda ee la eh, yidhaahdo inta fara badan waa sustainable development oo ama atanmiya mustadama wax carabiga lagu yidhahdo oo mashaariicda oo wax ka-oolka ah ee loogu talagalay in lagu hormariyo maaragtay dalka iyo dadka laguma fuuliyo laakiinse kuwa aad moodida wax loogu dhimayo ayaa dhaqaalahaasi inta fara badan lagu bixiyaa oo waxaad arkaysaa kuwa oo la wareegayo inay yidhaahdaan beeraleydii masalan kaararka wax laydinkugu shubayaa ama teleefoonada lacag oo hadda la keenay nidaam ah oo ama arta tiina kaliftay xataa in ay kasoo tagaan kuwii xeelaha dhaqanayay iyo kuwii beeraha tabcanayayba oo kaama maartay kuli kusoo wada xaroodeen mm. oo halkaasi loogu shubo bisha markii yimaado oo lacag boqol doolar lixdan doolar sideetan doolar hadda waxa ayaga markaa taana ay saareen beryahan dambe halkii eh, meesha beeraha wax looga qaban lahaa xoolaha wax looga qaban lahaa kalluumaysiga wax looga qaban lahaa arrimahaas oo dhan dowladdana eead bay samaysay oo ayadana masiibooyinka la yiraahdo marka masiibada markay dhacdo eeyaga iyo enjiooyada markaasi ka bacdi in la kala maartay qaato mashaariica waa wax aad runtii eh, ayada eh, taasi eh, runtii u baahan inay dowladda il gaar ay ah u yeelato marka problemkan hadda kolleyba waxa looga hortagi kari haddii aan la samayn hmm. haddana sida wax looga qaban karo waa in la iskaashadaa dhammaan shirkadaha ee maanta ee dadka soomaaliyeed ee ayaga iskale ee iyaga ah, ilaahay siiyey dhaqaalaha inta kale ayagana shacabka ayagana awood u leh xoogooda in haddii balaayo iyada timaado lasaba waaye balow ma lahan dhahna annaga dada iyo shacabka inta dhaqaalaha ee aan laga sugin haddana gacmo shisheeya iyo bariro iyo hanala soo gaaro inaysan arrinta noqonin taas ayaan kollayba anigaa soo jeedin lahaa waa gartay yay taha marka cidda eh, mas-uuliyaddan ay saaran tahay oo inay wax ka qabatay ay tahay oo hay inay la xisaabtantay ay tahay maadaama deymo inta badan soomaaliya lagu leeyahay deymahaasna ay qayb ka ahaayeen hay-adahan samafalkii waxaan ka shaqeeya dowladda ayaa loo baahan yahay dalka dowlad ayay maartay ka taliso oo ayada sharciga ayay leedahay hay-adaha wadanka ilaa iyo gees maaragtay dowladdu ayada way u diiwaan diiwaangashan yihiin oo isla islamarkaana waxaa loo baahan yahay sida masuq maasaqa hay-adaha dowladda oo ayaga lagala xisaabtamo iyaga si kasii daran in loola xisaabtamo waayo aniga hadda ka hor shir aan ka qayb galay ayaa waxay ahayd wax aan la yaabay ayadoo london shirkaasi lagu qabtay oo la yiri soomaaliya konton milyan ee dollars ayaa waxaa looga maaragtay qabtay ka hortaga iyo maaragtay barnaamij loogu magacdaray marka ee xagga maleriyada markaasaa waxaan idhi meesha mashruucaasi laga fuliyey iyo meesha laga qabtay iyo hay-adda fulisay ma noo sheegi kartaan oo who baa markaasi ayada lacagtaasi loo soo mariyey ayadana waxaa u fadhiyay halkaasi wakiiladeeda dowladaha biyaxiya deeqaha ama duwalilmaani la yirahdo ama donalskana way joogeen xaqiiqatan naxdi bay ku noqotay arintaasi markaan su-aasha aan weydiiyey anoo markaas xilligii baarlamaankan ku jiray ahayd aniga accountable ku noqonaya ee dowladeeni ee ku matalaya maaragtay ee eh, golahayaasha dawladda mid ka mid ah weliba golaha shacabka aan idhi tii marka iyo mid la mida ah ayaan weligeyna markaan shirarka caalamiga aan ah u tagno ayaa banfileedyada soomaaliya lagu caawiyey ee dhaqaalaha la sheegayo ayaa haddana meel ay ku baxeen aadan garanayn meel aanan munaasab ahayn aan loogu talagelin ama ayay sheegayaan ama qaarkood waxayba ku leeyihin annaga lacag cash ana lama siinin ama dawooyin baana loo soo dhiibay ama waxay ku leeyihiin ee eh, raashin baana loo soo dhiibay oo sida hadda w f b oo kale ay sameeyaan ama faw iyo waxaayo kulli waxay ku dhaheen lacagta annaga iyadoo kaash ama nala siiyo laakiin waxaa naloo siiyaa si macaragtay ayada oo dadban marka waxaasoo dhan haddaanan hay-adahaasi aan lala xisaabtamin dowladana meel loogu qoro oo la yiraahdo dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka ogaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada aclaaba xubintan waxaad ku dhageysataan qormooyinka iyo sheekooyinka lagu daawaca baraha bulshada iyo hadalheynta afar labaatanka saac wadajir waxaa idinkula socodsiinaya bootaan iyo anigoo ister maxamed nuur ah markanna aynu ku horeyno dhanka iyo hadalheynta mister hadleynta haddii aan ku bilownana ganacsata soomaaliyeed ayaa xalay lagu dilay dalka koonfur africa allaau naxariistee waxaa xalay wadanka south afrika lagu dilay ee botano mhm. abuukar cumar cosoble iyo xuseen axmed maxamed qoslaaye aada iyo aada muwaadiniintan waxaa lagu dhex dilay mhm. iyaga oo ku dhex jira dukaankoodii markaa ay ka shaqeynayeen oo ku yaala markaasi deegaan hoostaga magaalada cape town si fiican inta badanna dilalka muwaadiniinta soomaaliyeed ayaa caadi ka ah dalka koonfur afrika mm-hmm. marka la fiiriyay dhacdooyinka sooyaalka iyo sidoo kale eh, dhibaatooyin fara badan oo ganacsada soomaaliyeed oo halkaa ku nool mm-hmm. kasoo gaartay dilalka ay geystaan kooxaha mm-hmm. burcadka ah sidoo kalena istarey maari ku-xigeenkii hore ee golaha murtida iyo wacyigelinta tiyaatarka qaranka maxamed xasan barrow ayaa isna xalay ku geeriyooday magaalada nairobi ee dalka kenya allah u naxariistee maarey barrow ayaa muddooyinkii dambeba ku xanuunsanayay magaalada nairobi oo ugu dambeyn uu caaw oo ugu dambeyn ku geeriyooday xalay aada iyo aada bootaan oo dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta daawud abees jaamac ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray qoyska ehelada iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday mm-hmm. marxuum maxamed xasan barow oo ka tirsanaa hoblada qaranka ee waabiri aada iyo aada istaray maarey barow ayaa ahaa fanaan weyn awaan iyo sidoo kale xubin firfircoon soddonkii sano ee lasoo dhaafay ka dhex mm-hmm. muuqday fanka soomaaliyeed marxuumka mm-hmm. eh, waxauu ka mid ahaa fanaaniintii gubaabada u qaabilsanaa shirkii taariikhiga ahaa ee lagu soo dhisay dowladnimada hadda jirta ee soomaaliya kaas oo lagu qabtay magaalada carta ee dalka jabuuti waa tahay hadalhaynta hadaan halkaas uga nimaano haatan dhanka iyo qormooyinka waa tahay starey qormada ugu horreysa dhankaygana maalin maalmaha kamid ah oo fasalku buuxo ayaa macallinku inoo sheegay in maalintaa uu jiro cashir muhiim ah waxaan is qofka ugu horeeya ee fasalka taga noqon laakiin dad badan ayaa iiga soo hormaray macallinkii ayaa inoo soo galay waxa uuna inoo qeybiyey warqado yaryar oo maran ama aan waxba ku qornayn wuxuuna yidhi qof kasta magaciisa halkan ha ku qoro magacyadeennii ayaan ku qornay waana u dhiibnay macallinka waxyar kadib warqadihii ayuu hal qol ama hal fasal ku aruuriyey wuxuuna yidhi qof kasta warqadda magaciisu ku qoran yahay ha soo qaato shan daqiiqo gudahood waxaan u orday qolkii ay warqaduhu ku jireen si aan warqadaydaa usoo qaato laakiin qof kasta ayaa isna rabay inuu warqadiisa soo qaato si kasta aynu isku ciriirinaba qofna ma helin warqaddii uu magaciisu ku qornayd mucallinka ayaa yidhi joojiya markaan isku daya qofka qofka kale warqaddii helaa inuu siiyo qofka magaciisa uu ku qoran yahay daqiiqado yar gudahood ayuu qof kasta oo innaga inaga mid ahaa uu ku helay warqadiisii macallinkii ayaa khudbo u istaagay marar badan nolosheenna sidaan oo kale ayaa ku dhacda qof kasta wuxuu meel kasta ka raadinayaa farxad mana yaqaano meel ay ka xigto farxaddeennu waxay ku jirtaa qof kale farxaddiisa sii farxaddiisa waxaad helaysaa farxaddaada tanina waa nolosheenna waxaa yidhi macallinkeennii qof kastana isagoo faraxsan ayuu gurigiisa aaday isla markaana waraaqdii magaciisa ku qornaa sidaa ku helay qormadan waxaan ka soo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala cabdiraxmaan looskey mahadsan tahay qormada ugu dambeysay ee dhankeyga ayaa waxa ay tahay waxaa la yidhi libaax oo boqorka keenta ahaa ayaa xanuunsaday kadib waxaa lagula taliyey in isaga dabadii shabeelka loo caleemo saaro boqornimada mhm. markii libaaxa dhintay ayaa dhammaan habar dugaag waxay isku raaceen in mhm. boqornimada loo dhiibay jiir ama dooli loo caleemo saaro dooligii ama jiirkii wuxuu uu aqbalay mhm. xilkaasi godkii mhm. uu ku noolaan jirayna ka reystay sidoo kale wuxuu amray in mhm. shabeelka la xiro si aanu xukunka u hunguriyeen subaxii dambe ayaa keentii dab qabsaday markaas ayuu jiirkii amar ku bixiyey in la gooyo dhammaan dhirta mhm. si uu dabka u joogsado runtii dhirtii waa la gooyey dabkiina waa joogsaday mhm. laakiin keentii cagaarneed waxay noqotay dhul abaar ah geed la'aan miro la-aan xoolihii oo dhan waa ay ka tageen oo carareen jiirkii cidlo ayuu iska fariistay oo yiri mhm orahdiisii caanka ahayd mhm. eed iyo reereen midnana ma saarna qaladka mhm. oo dhan waxaa leh kuwii booska dibaha aniga ii dhiibay xikmadda sheekada waxa ay tahay hogaamiyaha awoodda yari mhm. wuxuu keeni karaa musiibo ka weyn dhibkii hore guud ahaana qormadaas ayaa u dambeysay xubintii bandhigga warbaahinta bulshada waa botania istaro idinlee xinoodgeliyo waayahay dhegeystayaal waa mahadsan yihiin bootan iyo histar waxay nala socodsiinayeen xubintii bandhigga warbaahinta bulshada weli waxaad maqlaysaan ogaal saaxiibayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka ogaal markana wararka dunida intada kale ugu haweenayaan aadeyna ah aan ku horumarno falastiin iyo sidoo kale israel ugu yaraan sideed qof oo falastiiniyiin ah ayaa dhintay kadib markii duqeymo dhinaca cirka ah ay yuhuudda ay ka fulisay koonfurta magaalada gaza subaxnimadii hore ee maanta al-jaziira qeybta carabiga ayaa kusoo warantay iyadoo xiganaysa eelo maxali ah oo dadka deegaanka ah in weerarkaasi oo cirka ah uu ka dhacay aroornimadii hore ee saaka koonfurta iyo waqooyiga magaalada gaza wararku waxay sheegayaan in duqeynta lagu garaacay guri ku yaala degmada lagu magacaabo alyonis bartamaha marinka gaza dhowr qof ayaa sidoo kale ee eh, lagu qaaday oo lagu dilay kadib markii lagu qaaday eh, duqeymo dhowr weerar ah cisbitaal ku yaala bartamaha magaalada gaza oo lagu magacaabo al aqsa kadib markii israel weerarkaasi ay geysatay waxaa sii kordhayay tirada dhimashada ee eh, dadka reer falastiiniyiinta duqeynta israa'iil ee guud ahaan gaza ayaa tirada dhimashada la sheegay in ay gaartay toban kun labaiyo labaatan qof tan iyo markii ay ahayd taariikhda toddobadii oktoobar markaas oo ay xamaas weerarka la hor lahayd oo yuhuudda ay weerartay iyadoo kun iyo afar boqol ay gaarayso yuhuudda dadka laga dilay ugu yaraan boqol konton iyo labo qof ayaa lagu dilay daanta galbeed ee yuhuuddu ay haysato tan iyo toddobadii oktoobar oo siyaabo kala duwan loo dilay wakiilka falastiiniyiinta ee qaramada midoobay u fadhiyo ninka lagu magacaabo riyaad bansuur ayaa dalbaday in lala xisaabtamo dembiyada yuhuuddu ay ka geysatay gaza iyo guud ahaan cariga falastiiniyiinta iyo daanta galbeed waxaana uu sheegay in waxaana ay yihiin wax aan loo dulqaadan karin loona baahan yahay in israa'iil lagula xisaabtamo faldembiyeyada ay ka geysanayso marinka gaza tirada garta mareykanka ah ee lagu dhaawacay ama lagu dilay syriya iyo ciraaq ayaa la shaaciyey iyadoo mareykanku warbixin uu soo saaray wasaaradda difaaca ee mareykanka ee the pontigan ayaa waxa ay xalay ay shaacisay in afartan iyo shan askari oo mareykan ah lagu dhaawacay duqeymo lala beegsaday saldhigyada militariga mareykanka uu ku leeyahay dalalka syiriya iyo ciraaq duqeymahaas waxaa geystay ee eh, maleeshiyaad ayaa lagu yiri kuwaas kuwaasoo kasoo horjeeda duqeymaha israel ay ku hayso cariga falastiiniyiinta ee ku sugan si gaar ah magaalada ah, gaza ee la go iyo sidoo kale daanta galbeed shaacinta dhaawacyada soo gaaray askarta mareykanka ah waxay kusoo beegmaysaa iyadoo ciidamada mareykanka oo dheeraad ah iyo maraakiibta dagaalka ee ku jira gujiska nucliyerka xambaarsan ay soo gaareen mandiqada bariga dhexe ee badda mediterranean sea iyadoo ay askarta mareykanku halkaasi ay gaareen ee maalmihii u dambeeyay wararku sidoo kale waxa ay sheegeen in wax yar ka hor weerar lala beegsaday xalay saqdhexe saldhig milatariga mareykanka ay ku leeyihiin dalalka siiriya iyo ciraaq khasaare xoog leh ayaana la gaarsiiyey bariga dhexe weerarada ah ee gaar ahaan siiriya iyo ciraaq ee lala beegsanayo ciidamada mareykanka ayaa sii kordhiyay tan iyo markii mareykanku uu danaano uu u sheegtay ama garbistaag istaag uu u muujiyey yahuudda oo weerar ku ekeysay gaza iyo carinka falastiiniyiinta ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu waxa uu sheegay in dalkiisa uu qaadi doono mas-uuliyadda guud ee ammaanka amerika geesah sida uu hadalka u dhigay muddo aan la cayimin kadib markii xamaas ay weerar ay soo qaaday tan iyo toddobadii oktoobar isaga la hadlayay warbaahinta a b c news waxa uu sheegay ra-iisul wasaaraha yuhuudda in go-aanka la qaatay iyadoo la tixgelinaya ayuu yiri heerka aan la qiyaasi karin ee waxa uu ugu yeeray argagixisada uu kala jeedo xamaas waxa uu sheegay in xamaas ay weerar gardaraa ay soo qaaday kolkii hore sida uu yidhi taasina ay ahayd keliya in yahuuddu ay iska caabinaysay iyadoo madaxweynaha mareykanka jo biden uu hore u sheegay inay khalad noqonayso in israel ay si qasab ah ku gasho dhulka falastiiniinta ama gaza waxa uu sheegay in loo baahan yahay biden keliya in israael ay isdifaacdo laakiin aan loo baahnayn in weerar ay ku ekeyso eh, marinka gaza iyo cariga falastiiniyiinta si kastaba hadalka ra-iisul wasaaraha yuhuudda ayaa u muuqday inuu dab kusii hurinayo colaada u dhexeysa falastiin iyo israel weli saaxiibayaal ogaal ayaad maqleysaan waayahay saaxiib yaal markana waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalama kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa aryaadhaha kalamaanay anigu beriga waxaan dhihi lahay roonow uroonow raxmaanow soomaalida u roonow war abdulow aanar walmooshidii dadka daadagaaday roonow allo ebow eh. raxmaan eh. roob nool da'sii warmadayow dadkii daada qaaday waa leedahay ilaahayna roobaadka baryeehe eh. walba maa aftiyo uwradaaqaynka dhehdi ilaahow rabbi rabbiyow naxariista gudaanje naxariisnoo silileymi dheegne webiyada butaaciyo barrigoo dhan soo maray badahana ka daydayey baafiyey dadkaygii wareerba biyaa kaala tegey galmaanay waalidiinni iyo wax walba sheegiima wuxuu idin marsiinayaa iyadoo dadkii daad la tegey inaad roobdoon dhigtaan war axmedow war soomaalida waxaa digniin lagu bilaabay roobka oon bilaaban muddo ka hor dhegna jalaq waa u sii diideen qaar ayaa xataa daadka iyagoo isku dhex sawiraya uu qaaday marka haddaysan wax maqlaynin in ilaahay roobka looga barya ha u siyaadiye soo maaha war soomaalidiisan makasaasan dabeecadiya ma etaa jid halag mareen ah dilika hira oo jid nadiif alanfura mayleeyina kaas maxaana laaga eli war kaas maynaninkureebi war jidkaas maynaninkureebiyaadleeyin war wallaweynay malaha soomaalidu suntii hargahay noqotee xilliga abaarta hanala gargaara bay leeyihiin harraad baana dilaya biyahana la siiyana way leeyihiin xilliga roobku ilaahay ilaahay shubaan hardaad baana qaaday ahna loo gurmaday leeyihiin baxyaalaannu ka gala roobka ha nala siiyey leeyihiin marka anigu waa yaabaye dadkan roob iyo jiilaalba haayadaha u cabanaya miyay waalayihiin mise baa laga heesaya warwaaqlo waliindon mooshiidilankatatuujis ilaahaykutuwa totoomala dhow owaade warmadee warmay sida baydhabaa ka meelaha dadka roobka ku qaaday aryaxaad baydhaba ka sheegaysaa weligay walaxaanan maqlinaanba maqlayo gaalkacyow dad ku laayaa la yidhi war cabdullow miyaadan ogeyn gaalkacyo inay webi leedahay yamays la yidhaah waar hargeysaaba imika webi yeelatay la yidhaahdo dooxa kama kalluumaysatiin ohe war sanadkan meel kastoo soomaaliya ku taallaa webi yeelato xataa buntlandba waa la yaabay hayay war bashiirama webigii qardhaa fatahay war meelaha togogii iyo webiga iyo waxa dhan isku darmeen waa gobolka gedo dad baana naftooda ku waaya qaar badanina waa barakaceen qaarna biyahay dhex fafadhiyaan hadda gacan iyo gurmadba waa u baahan yihiin dadkaasi soomaaliduna haddaysan u gurmanayn waa ku qasbayn inay hay baryaan war fatahaadaha ugu badanu meelahay ka dhici jireen waxay ahayd gobolka hiiraan ilaa haddana wax ku dhinta ma aanan maqal waana dadkii ugu horreeyey oo digniinta qaatoo dhagoodu furnaayeen sababtoo ah masiibada daadka marar badanay soo arkeen hadda ceel jaallaha ah qaarkood sii aaday intaan roobku u bilaaban de waa saxoo waa tii la yidhi aamintaaye aamintaaye naftoorad bay kugu aamintaa war dadkii dhihi jiray roob magaalo ku horay ramaa sooma baxshee laamigu ku raftaa kanoo kale weligood ma aysan arkin sababtoo ah macal guryihii ku raftay laami iska dhaafe warna miyaw dawlad kulul iyoonay daad hoog badanba antihakiindeernaylikudar kara heewaleeri beleda hore rooran eh. ta dambena reeban eh. ta sarana raaran eh. ta hoosena radeeban ta hareeruhuna riixan ta dhexdeennana robiyo raxmad rabbigeennu ku shubo ragta weligeed ku rushaysan war raxmada rabbi khayrkeeda allahna siiyo sharteedana allah naga xijaabee ra-iisul wasaare ku-xigeenka saalax axmed jaamaa wuxuu yidhi dad toban ka badanaa ku dhintay roobabkii ka da'ay dalka dadkana bilo ka hor aan u dignay hase yeeshee cid naga dhagaysatay waan weynay haddana waxaan ku dadaalaynaa uu yidhi dadkana ugu gurmano diyaaradaha helikobtarada ganacsatadana waa la kulmiya wuxuu kala hadlay in ummadda loo gurmado oo hadda farxaanuma waxaadna leedahay soomaaliya helikobtaro ee dad ugu gurmatay leedahay war gurmidaad ka hadlaysaa kuwa dagaalama xitaa waa leedahay war waxaan maqli jiray roobkii da'a ah iyo raacada adduunyada aniga way ga raagtay dad oo yidhaahe soomaaliya meel kastoo la joogo ilaahay raxmaddiisa waa ka simay laakiin waxaa la yidhi nimco kastaaba nusqaan leh warbow anigu waxaan maqli jiray roobow ruglow kaalay riyadaaraariyow kaalay aryaadhaha kas isu wareerihaysiina ayaamahan waa og tihiino rafaad yaa roogmaadaa dhooco marray soo roobnaa waada'a rafaad yaa roogmaadaa dhooco marray soo war kalmaanay war ma haysiine owdaanka hadda ka hor wuxuu yidhi kala maqan lagu maqan isku maqan hadda intuu waxaasi ku maqnaa oo soomaalidu gubaabinayey asagaa lagu maqnaayo wiilkiisay dileen war wiilka owdaanka allah u naxariistay cadaalad waa helay sababtoo ah ninkii dilay maxkamadda ciidamada diltoogashaa ku xukuntay racfaanay ka qaateen oo darajada labaada loo gudbiyey haddana mar kalaa maxkamadda sare ee ciidamadu toogasho ku xukuntay marlamaad homusnagadii afartaansideed dheerey warbowa horaa loo yidhi nin wax dilay dil buu mudan yahaysaa waxbuu dileye warowdaanko goobjoog u ahay wuxuu yidhi waxaan jiraa buu yidhi iyo laba gu waxaana maxkamadda ka codsanayaa intaan noolahay in aan cadaalad helo hadda maanta waa ku qanacsan yahay ilata war kalamaanay war ma haysiine gabadha xildhibaanadda ahayd marwe cabdi bashiir oo u tarsamaysa kursigii baarlamaanka adduunka nairobi aa lagu soo dhoweeyey safiirkii somalilan ma u yimi warbow aqlow masaajka ciyaarta baa ka daysid warwarkaa naga qasin inay ciyaartii soo dhowaysa waxaa ka mid ahaa kullane iyo taliyihii hore imigreshinka korneyl kofi warmooshinaan keenaynaa miyay dhaheen warwarka qasina xildhibaan kullane wuxuu yidhi madaxweyne xasan sheekh waxaa laga rabaa gabadhii laga codeeyey inuu jawaab ka bixiyo warbow xildhibaan kullane marwo bashiir waa nooshahaye igraan taliil nolol iyo geerimeel ma ku sheegay warwarkaa ku soo boodinine korneyl koofina wuxuu yidhi dowladdani waa dowladdii ugu horeysay ee muwaadin soomaaliyeed ka codaysa war korneyl koofi ma oga miyaa inuu ka mid ahaa ugu horeysay qof muwaadin soomaaliyeeda ah, shisheeye u gacan gelisa war koofi doodii dacwada u dambayse maxkamaddii u yeertay karbaxay war kalamaanay dadka siyaasadda falaqeeya waxay wareejinayaan xukuumaddii khayre inay dhaheen owan alif waa argagixiso xukuumadda xamsane ay diidday xamaas inay argagixiso ku sheegto aryaadhaha samigee cabdullana waxa uu yidhi ow mahay maarayso maahino isku magacyaa kaalaman mahay maarayso maahino isku magacyaa kaalaman waar wallaweynay waxaa la yidhi madaxweynihii hore sheikh shariif wuxuu heshiisiinayaa baa la yidhi khayre iyo fahad iyo farmaaje markaa sheikh shariif arimaha somalilan muxuu u geli waayey ubba waxaasi jiray danina buu kala qabto warnimiyo hortamaysiin warsadeey sheekh shariif garaabada helliisiyey war sheekh shariifino waxaasoo dhan heshiisiye ku maqaldana sababtoo horaa loo yidhi eh. soomaalaha heshiiha lagula heshiiye haye yaa la heshiinaya marka war waxaa kaloo la yidhi eh. cid kastoon heshiis dhexe lahayn lala heshii eh. in dunida heshiis lala noqdana lagu heshii waaye heshiis guud inuu dhaco maxaan ugu heshii weyne war walikaalerey dadkun dagaalameene heshiisa fadaayan lanki heshiisii fadin usiiba heshiisisan baahan warmow soomaaliya heshiisa dunidan heshiis laa ninka ku dhawaaqay xasan shiikh buu ahaa now maxaa la heshiisiinayaa marka war cid kastoon heshiinini waa inay heshiisaan soo lama dhihin war sheekh shariif muxuu carabta u heshiisiin si ay israa'iil iskaga celiyaan war madayow shariif xasan lama sheegin waar bislow ha nugu buqin orodoo reeriinni qabo haddaynaan heshiinayn haddaynaan heshiinayn waa kala hadhnaa kala hawl yaraysanaa war bashiirow anna waa shir baahe waxaa la yidhi isma hurtaan heshiis ahayn kala hartaa kahaybadroon waa hagaag dhegeystayaal guud ahaan barnaamijkii ogaal waad ka dhegeysaneyseen raadiyaha kulmiye ee magaalada muqdisho waa inaga intaas mar kalentan kulmayno saaxiibyaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo ammaano allah iibsade maqduur hamiga ruuxii ku yaal ilaaduna kala fog hamiga ruuxii ku yaal ilaaduna kala fogti ishadu haddaanay hayn iiga waa kii u muuqdo u muuqdo warkiisana kama dhaqaqduur halkuu ka haalootiyaa iyo halkayna tukala hadla iso dirweyn hambareeyo jeclaan maxaa ka ilaaciyo boorigi araadkii kamakii hanqaadhu kugu taraayo taraayo waxaad dhibaataa aan ku helin ilaaciyo boorigi taraayo waxaad jibaagtaa hubgalee halkuu ka haaloosiyaa iyo halkay naftu kala hadlayso jirweyn bow kala baxee hambare habilaal hambareyo habilaal maxaa